alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calى ashraf اlanbiyaaءi wاlmursaliin sayidina mxamedi wcalى alihi wasaxbi waslm allahuma anfacna bima callamtana wcallimna ma yanfacuna wazidna cilman yanfacuna walxamdu lilah cala kuli xaal waxaynu ku jiray kitaabkeeni xisnu lmuslim siiba waxaynu ku jiray adkaartii bacda tashahud alakhiiri wa qabla salaam atixiyaadka dambe dabadii salaamtana ka horreeyey waxaa ka mid a adkaarta iyo ducooyinka allaahuma inii acuudu bika ilaah waxaan kaa maangelayaa min albukri bakhaylnimo ayaan kaa maangelayaa wa acuudu bika waxaan kaa maangelayaa min aljubni fulaynimo ayaan kaa maangelayaa wa acuudu bika waxaan kaa maangelayaa min an uradda in lai celiyo ilaa ardali lcumuri cumrikiisa ugu liita wa acuudu bika waxaan kaa maangelayaa min fitnati dunyaa adduunyada fitnadeedaan kaa maangelayaa wa cadaabi alqabri cadaab alqabrigana ilaahayow waan kaa magangelayaa ayuu odhanayaa xadiidkan waxaa warinaya imaamu اlbukhaari ayaa warinaya waxaana laga warinayaa saxaabiga abi saciid اlkhudriy saxaabiga weyne jaliilka ayaa laga warinaya waxaanu ku yimi oo sacd ibn abilwaqaas baan leeyahy sacd ibn abilwaqaas ayaa wuxuu leeyahay kaana nabiyu salى اllahu alayh wasalam wuxuu ahaa yucallimunaa haulaai اlkalimaat kamaa tucallamu lkitaab sida qoraalka loo barto ayuu noo beri jiray iyo farta allahuma inii acuudu bika min albukli wa acuudu bika min aljubni wa acuudu bika min almuradda ilaa ardi alcumri wa acuudu bika bifitnati اdunya wa cadaabi اlqabri ayuu odhan jiray waxaa kaloo uu tilmaamaya riwaayo kaloo bukhaari leeyahay oo camr bin maymuun markaa laga warinayo waxa uu leeyahay sacad wuxuu ahaa wiilashiisa kelimaadkan u beri jiray si uu mucalimku kitaabada iyo qoraalka u baro markaasaa wuxuu odhanayey rasuulku kaana yatacawadu minhuna dubura asalaati salaada dabadeed ayuu ku ducaysan jiray oo macnaheeduna yahay allaahuma yaa allow inii acuudu bika anu waxaan kaa maangelayaa min albukli ilaahay oo bakaylnimo ayaan kaa maangelayaa bakhaylnimadu waa qofka oo xoolaha dee ku bixin waaya halkii la doonayay inuu ku bixiyo oo dee mid waajiba ah jiro sakadii waa mid waajiba waxyaalaba qaraabo xidhiidintii ee sadaqaadkii markaa dadka masaakiinta la siinayey yani waa qofka oo mawjuuda khayrka xoolihiisa ku bixin waaya bukl waljubni ilaah waxaan ka magangelayaa fulaynimo inuu qofku markaa nafdiisii kala fulayo markaa inuu ilaahay diintiisa u bixiyo naseexadii iyo markaa taladii walaysay u dhiibi lahaa uu yihi arbay dhibi kusoo gaadhaa marka allahuma ini acuudu bika min albukli wa acuudu bika min aljubni fulaynimadaasaan kaa magangelaya wacuudu bika waxaa kaloon kaa magangelayaa min an uradda in lay celiyo ilaa ardani اlcumri cumrikiisa ugu liita iyo asaasa markaa inaan gaadho ayaan ilaah kaa magangelaya waacuudu bika waxaan kaa magangelayaa min fitnati اdunya adduunyada fitnadeeda adduunyada inaan ku fitnoobo ayaan ilaahayu kaga magangelayaa oo aan markaa diinta ka weecdo oo aan markaa adduunyo xaggeed u jeesto ayaan ilaahayu kaa magangelaya shubahaad iyo markaa dararaad iyo jaaladan iska raaco wacuudu bika waxaan kaa magangelayaa wa cadaab alqabri cadaab alqabrigana ilaahayow waan kaa magangelayaa xadiidkan waxaynu ka qaadanaynaa waxaa la yidhaahdaa bakaylnimada iyo fulaynimadu inay ka mid yihiin akhlaaqda xunxun nebiguna sala allahu calayhi wasalam sidaa daraaddeed buu u xidhiidhiyey qofkana waxay u diidayaan inuu maalkii iyo jirhkiisiiba yacni ku deeqo ayay u diidayaan xumaanta ay leeyihiin daraaddeed ayaa nebigu sala اllah alay sl labada arrimood isu raaciyeyo oo bukhliga iyo jubniga labadaba ilaahay uga mangijo xumaanta ay leeyihiin daraaddeed waayo qofka ah waa qofkaan xuquuqdii lagulahayd gudanaynin markaa bakhaylka ilaahay ma jecla oo uwadkiisu ma jecla oo oridiisu ma jecla oo ummaddu ma jecla cid alliyaaliyo cid jeceli ma jirto qofka markaa sakigaah ee deeqsigaana ummadda ilaahay xataa xayawaanka ayaa jeclaanaya fulayga markaa aan kelmaddii xaqa haynulan karaynin een jihaad iyo markaa cadow iscelintii aan u soo baxayna isaguna la mid weeye waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa in ayadana qofku dee inuu xaaladaasaasa gaadhaa ayaduna inay tahay wax ilaahay laga magan galo oo qofku intaa uu dee wax kala garanayo ee uu cibaadaysanayo in ilaahay hofsado ardalulcumur waa maxay waa inuu qofku asaasaqo oo sidii sabinimadii iyo dhallaannimadii iyo ciyaalkii oo kale uu u noqdo oo aanu waxba kala garanin markaa isagii waxba talansan maayo oo adduunyadii waxba ka taransan maayo oo cid wax u tari maayo oo cibaadaysan maayo oo dee takliifduba way ka dhacaysaa qofku mar hadduu asaasaqo wax alliyaaliyo wax lagu leeyay ma jira wix saarnaayo o dham waa ka dhacaya dabeetana dhibaato unbuu ku noqonaya ummadda dhib unbuu ku noqonayaa la karaho oo yacni weliba dee cidduu ilaahay waafajiyo mooyaane xaaladdaa hadduu waalidku kugu gaadho waxa weye cid ilaahay waafajiyay unbaa ka soo baxda inta badan oo dhammi yacni xaqaa kama soo baxda eh yacni waa meelaha markaa dee ciqaabkii cuqubada ay uga timaado saas daraaddeednu markaa uga maangelaye waxyaalaha kale muhiimka ah in laga maangalo dee in adduunyada markaa aada ku fidnowdo iyo cadaabulqabriga ayaa iyaguna muhiima ah xadiidku uu ina tusinaya waxaa kaloo ka mid ah allahuma inii as'aluka aljanna wa acuudu bika min annaar allahuma ya allow inii anigu as'aluka waxaan ku weydiisanayaa aljannata jannaanku weydiisanaya wa acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min annaari naarna ilaahay waan kaa magangelayaa xadiidka waxaa warinaya abu daawuud iyo baa warinaya ibnu maaja iyo imaamu axmed iyo bayhaqi oo sunankubraha ku warin ibnu khuseyme fii saxiixihi markaa sheekh albani iyo markaa way tasiixinayaan iyo culimo fara badan oo kale xadiidka waa tasiixiyeen xadiidkuna wuxuu ku yimi lafdiga ibnu maaja abu hurayre saxaabigaa la yidhahba xadiidka laga warinayaay wuxuu leeyahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa nin wuxuu ku yidhi maa taquulu fi salaa salaada dhexdeeda maxaad tidhaahdaayeed markaad atixiyaadka dambiya u fadhido maxaad tidhaahdaa wuxuu hi atashahadu atixiyaadkaan akhrisaa uma as'alu llaha aljanna wa bihi min annaar intaana atixiyaadsado ayaan ilaahay janno weydiisaa naarna waan ka magan garaa markaasaa wuxu uhi amaa wallaahi maa uxsinu dandanatiga walaa dandanata mucaad wallaahi si anu ma garanayo xanshaashaqa adiga iyo mucaad waxana akridaan ee ku xanshaashaqdaan xaaladaa ma garanayo dandanaduna waxa weeye waa hadalka uu qofku ku hadla hadal la maqlayo laakiin aan la fahmaynin waa xanshaashaq markaas ama yacni waxa aad leedihiin anugu ma garanayo walaadiyo mucaadtoona lakiin anigu intaasaan weydiistaa nebigu sala la ala sl ui hawlahaanu dandin buuri dandanada iyo xanshaashaqa aad maqlayseed fahmi weyday waa intaasun ilaahu maanu janno weydiisana naarna warkanmagagalaabud waa intaasu wax waxaanu akrinaynaa waxay ku wareegaysaa uun ilaahu aanu janno weydiisanayno naarna aanu ka magan gelayno un weeye buuri waxaanu akrinayna fahmi weyday dandanadaasi xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa akhlaaqdii wanaagsanayd ee nabiga sala allahu calayhi wasalam iyo siduu saxaabadiisa ugu tawaaducayay iyo siduu markaa wuxuu barayey iyo siduu markaa wuxuu weydiinayey waxaa kaloo xadiidka markaasaynu ka qaadanaynaa in waxyaalaha ugu wanaagsan markaa salaada dhexdeeda in lagu ducayso inay tahay ilaahayna janno inaad weydiisato naarna ilaahay inaad ka magan gasho waayo qofna camalkiisa jannada ku geli maayo waayo nebigu sala اlه alay sl uhi lan yadkula اljanata axadun camal lan yudkila aljanata axada camalu qofna camalkiisu janno gelin maayo oo waxana ya rasul lahi adigana miya anigana bu uhi ilaa ilahay naxariistiisa inuu igeliyo mooyaane aayadda markaa wanuudu an tilkum اljanatu irthubuha bima kuntum tacmaluun yacni waa loo dhawaaqo waxay taasi waa jannadii laydinku dhexalsiiyey waxaa samaynayseen waxay leeyihiin ba'dani yacni waa sababiya oo bimacnaa waxa weeye camalkayna saalixee sabay sabab ayuuha jannada gelideeda laakiin kan xadiidku diidaya waxay leeyan waa baa hamaniya baa thamaniya ayuu diidayaayo bimacnaa camalku inuu noqdo hamantii iyo lacagtii lagu gadanayay jannada jannada gelideedu waa naxariista ilaahay laakiin manaasisha iyo darajooyinka ayaa camalka saalixa qadarkiisa qof waliba uu ku mudanaya sida markaa saxaabadii iyo salafkiiyo naarta ay uga cabsanayeen ayaynu garanaynaa oo aynu xadiidka ka fahmaynaa waxaa kaloo ka mid a ah, xadiidkan isaguna muhiimka ahee dheer ducadan allaahuma yaa allow bicilmika as'aluka waxaan kugu weydiisanayaa bicilmika ogaantaada algayba waxa maqan aada og baan kugu weydiisanayaa wa qudratika iyo awooddaada aad u leedahay cala alkhalqi abuurka ayaan ilaahayow kugu weydiisanayaa axyini ilaahayow inoolee maa calimta alxayaata inta aada og tahay noloshu khayran lii aniga inay i khayr leedahay wa tawafanii ilaahayow i oofso idaa calimta alwafaata markaad ogaato geerida khayran lii inay i khayr leedahay allaahuma ya allow inii as'aluka waxaan ku weydiisanayaa khashyataka cabsidaada fi lgaybi marka aan keli ahaya meel cidla aan joogo washahaadati iyo markaan aan cid la jooga ee lay arkayaba labadaba inaan kaa cabsado wa as'aluka ilaahan waxaan ku weydiisanayaa kelimata alxaqi kelimadda xaqa inaan ku hadla fi ridaa waalghadab xaaladda aan raalli ahay iyo xaaladda aan cadhaysanahayba wa as'aluka waxaan ku weydiisanayaa alqasa dhexdhexaysi fi اlghina walfaqri fii xaalati alghina wاlfaqri xaaladda aan hodanka ahay iyo xaaladan faqiirkaayo wa asaluka waxaan ku weydiisanayaa naciiman laa yanfad nimco aan go-aynin wa as'aluka aan dhammaanaynin wa asaluka waxaan ku weydiisanayaa qurata caynin indhaqabowsi laa tanqadicu aan go-aynin wa as'aluka ridaa waxaan ku weydiisanaya raalli noqosho bacda alqadaa ilaahay oo xukunkaaga aada markaa wixigu xukuntay dabadii inaan raalli noqdo wa as'aluka ilaah waxaan ku weydiisanayaa bardalcayshi nolol qabow bacda almowti geerida kadib wa asaluka waxaan ku weydiisanayaa ladata annadari eegmada ilaa wejiga la eegaya macaankeeda ayaan ku weydiisanayaa wa shawqa iyo jacayl iyo uhilow ilaa liqaayika kulankaaga fii kayri daraa'a ilaahayow inoole fii kayri daraa'a dhibaato la-aanteed mudiratin oo wax dhibta walaa fitnatin fitno la-aanteed mudilatin oo lubisa ilaahayow la-aanteed inoole allahuma zayinaa ilaahu waxaad nagu qurxisaa bisiinati liimaani iimaanka quruxdiisa wajcalnaa waxaad naga yeeshaa hudaatan kuwa dadka hanuuniya muhtadiina oo hanuunsan ilaahayow naga yeel sidaas ayaad iyadana ku ducaysanaysaa xadiidka imaamu axmed iyo imaamu nasaa-i ayaa warinaya sheekh albani iyo culimo kale xadiidka waa ay tasxiixiyeen oo xadiid markaas saxiixa weeye waxaana laga warinayaa oo saxaabiga xadiidku yahay camaar ibnu yaasir ayaa laga warinayaa waxaanu leeyahay camaar ibnu yaasir baa wuxuu leeyahay nabiga sala allahu calayhi wasalam ayaan ka maqlay markaa isaga oo ku ducaysanaya yacni ducadan ducadan mid isagoo ku ducaysanaya ayaan maqlay buuhi oo sidaa daraaddeed ayuu isaguna markaa ugu ducaystay salaaddeeceeda weliba dee xilliyada markaa dambe oo macnaheedu leeyahay allaahuma yaa allow bicilmika as'aluka ilaahayow waxaan kugu weydiisa waxaan kugu weydiisanayaa bimacnaa khayr dhammaantii ayaan ilaahayow ku weydiisanayaa bicilmika yacni waxaan kugu weydiisanayaa oon kuugu tawasulayaa ogaantaada algayba aada ogtay waxa maqan ilaahayow waxaan kugu weydiisanayaa oon kugu tawasulaya ogaanta aada og tahay waxa maqan oo dhan ila wax kasta oo maqan ilaahay wax kastoo addoommada ka maqan adiga ayaa og adiga ayaanay waxba kaa qarsoonayn markaa waxaan kugu tawasulayaa cilmigaaga asaligaa een jaali ka horraynin ee nisyaan iyo ilow ka daba imanaynin ee wax kasta ilaahayow aada og tahay iyo wa qudratiga cala alkhalqi awooddaada aada u leedahay adigu abuurka labadaa waxaan ilaahay oo kugu weydiisanayaa aqoonta aada wax walba adigu og tahay iyo awooddaa wax walba ilaahay oo aada awoodda ayaan ilaahay kugu weydiisanayaa ee axyini ilaahay ow noole maa calimta alxayaata nolosha inta aada og tahay khayran lii khayr inay ii leedahay marka fii saabiqi cilmika yacni cilmigaagii horeeyey uu yahay in baaqi ahaanshaha iyo sii noolaanshaha aan sii noolaadaa inuu i khayr leeyahay ee aan markaa daaco kororsanayo ee aan toobad keenayo ee aan khayr iyo wanaag ka shaqaynayo ilaahayow intaa i noole cumriga ii dheere wa tawafanii ilaahayow i oofso oo ilaahayow dil ida calimta alwafaata marka aada ogaatad ayana hore u in geeridu khayrun lii aniga ii khayr leedahay inaan noolaadaa markay dhibaato ii leedahay yacni macsiya xumaanaan ku dhacayo yacni wixii aad ii abuurtay aanan gudanayni cibaadadaada ahaa inaan markaa adiga keliya ku cabudan ku jiray markay markaa iga nuqsaamayso diinta iga nuqsaamayso aan fidnoobayo ilaahayow markaan igu ofso waxa kale u odhanayaa oo iyana markaa wejey waa as'aluka ilaah waxaan ku weydiisanayaa kelimata alxaqi kelimadda xaqa ah wa as'aluka allahuma ini asaluka waxaan ku weydiiya khashyataga fi lgeyb washahaada xaaladda markaa aan cid la joogo iyo xaaladda aan cidla la joogo fi lgaybi marka aan markaa kelida ahay sir ilaahayow inaan markaan sir inaan kugu xuso oo aan ilaahayow kaaga cabsado washahaada iyo markaan cidla la joogo markaan cidla jooga iyo markaan cid la jooginba marka lay arkay iyo markaan lay arkayninba ilaahayow inaan kaa cabsado ayaan ku weydiisanaya waayo dad baa marka la arkayo ilaahay ka cabsan laakiin markaan cijaarkin ilaahay aan ka cabsanin wa asaluka ilaahay waxaan ku weydiisaya kelimata alxaqi kelimadda xaqa ah inaan ku dhawaaqo oo aanan ka gabanin fi rida walqadabi fii xaalati rida walqadab xaaladda aan cadhaysnayo anigu iyo xaaladdan raalli ahayba oo dee dadka qaarkood ayaa marka ay cadhoodaan aan ishananin yacni qaar baa diinta iyo nebiga ilaahayba caaya qaar baa markaa xaasaskooda fura yacni inaan markaa kelimadda xaqa idhahdo firradda warqado xaaladdan markaa raali ahay iyo xaaladdan cadhaysanhayba nabigeenuna sala allahu calayhi wasalam wuxu uhi laysa shadiidu bisurca ka darani legdinta ma aha inama shadiidu aladii yamliku nafsahu cinda alqadar waa qofka markuu cadhoodo nafdiisa hanta nafdiisa kaantaroola kaa weeye ninka daranee adagi kaa weeye ilaahayow taas ayaan ku weydiisanayaa kelimadda xaqa inaanada fi rida walgadab waxaa kaloo la yidhi fii xaali ridaa'i wa ghadabii weeye waxaa kaloo la yidhi fi ridaa marka dadku raalli iga yahay walqadab iyo markay dadku i caroonayaane waxaan odhanayo waxaan ka hadlayo aan la jeclaysanaynin laba jeeraba inaan idhaahdo ilaahayow ayaan ku weydiisanayaa wa asaluka ilaahay waxaan ku weydiisanayaa alqasa dhexdhexaysi fi اlgina wاlfqri fi xaalat اlgina wاlfaqri xaaladda aan markaa hodanka ahay iyo xaaladda aan faqiirka ahayba xaaladda markaa aan faqiirka ahay dee inaan sabro oo aan raalli ku noqdo oo waxa yara ilaahay siiyey nafdayda iyo dadkaan mas-uulka ka ahay midnaba inaan kaga bakaylin faqrigaasi inaanu igelinin yacni inaan macsiyo ku dhaco oo aan markaa tuugo iyo markaa rishwo iyo laaluush iyo balaayo baas inaan galo ama inaan iyo diintaba inaan ka tago waayo dadka qaarkood ba hadday xaaladdu ku yar adkaato xaaladooda allow sahal noqonaysaa waxaan xasuustaa sagaal iyo siddeetankii xilliyadii la qaxay nin imika wuu dhintay macruufaayo oo allah u naxariistee wuu dhintay ayaa xaaladduna aad bay iskaga adkeeday qaxoontigii kaama kor baanu joogin maalin rabadaana ayaanoo sooman baan kusoo baxay isagoo cunaya markaasaan ku ui war hebel maxaa kugu dhacay meelad soo mayso maxaanu ku soonnaa hilib ma haysano maraq ma haysano waxma bris ma haysano waxma haysano maxaanu ku soonnaa buuli markaasaan ku leey alxamdulilah laxoox baan ku quracday laxooxna waan ku afurayaa wixii ilaahay ku siiyo ayuunbaa ilaahay lagu mahadnaqaayo oo lagu sucurtaayo oo lagu afuraa macnaha dad baa markaa faqriga iyo waxla-aantaasi hadday ku timaado diintaba ka dhaqaaqayo meel ka maraya marka xaaladdaa ilaahayow yacni inaan dhexdhexaysto oo aanan caroonin oo aanan markaa kufrinin oo aanan markaa xaaraan ku dhicin ilaahay oo waafaji walghinaa iyo markaan hodanka dadka qaar baa markay xoolo yar helaan macsiya la galaa xumaan la gala beriya baasuu la galaa kuwaana ilaahay waaga dhigay mid dhexdhexaysa iga yeel waladiina idaa anfaquu lam yusrifuu walam yaqturuu kuwaa dhexdhexaysanaya ean cidhiiriga gelinaynin e israafka samaynaynin kuwa ilaahayow iga iga iga iga iga yeel wa asaluka ilaah waxaan ku weydiisayaa naciima laa yanfad ilaahayow nimco aan dhammaanaynin ayaan ku weydiisanaya nimcada aan dhammaanaynin waa tee dee waa nimcada aakhira waa nimcada jannada ayaan dhammaanaynin tan adduunyadu waa taa dhammaanaysa waa taa markaa aan saafiga ahayn waa taa mar walba markaa balaayadu ku lamaan tahay wa asaluka ilaahu waxaan ku weydiisanayaa qurata cayni indhaqabowsi laa tanqaticu oo aan go-ayn indhaqabowsi inta qabowsiga culimmada qaar waxay yidhaahdeen dee waa inaad maalinta qiyaama naarna ilaahay kaa badbaadiyo jannana markaa aad ku guulaysato culimada qaar waxay yidhahdeen indha qabowsigu waxa weeye in ubad wanaagsan oo mutiiciina oo ilaahay u hoggaansamo ilaahay uu ku siiyo rabbanaa hablanaa min aswaajina wa duriyaatina qurata acyunin indha waa kuwa inaad daacadiiyo wanaaggii aada ku aragto waxaa kaloo la yidhi waa salaadaha daa'imidooda iyo joogtayntooda wa jucilad quratu cayni fi salaa nabigu sala llahu alay sl uu indhaqabowsigayga waxaa la yeelay salaada ilaahu salaada igu sug oo markaa ijeclaysiya ayay ka dhigantay quratu cayni laa tanqatic wa asaluka ridaa ilah waxaan ku weydiisaa raanowsha bacda alqadaa xukunkaaga dabadii intaad ilaahayow wax igu xukuntay ee ama markaa waxaan jeclaysanaya aada igu riday ama waxaan nabcaysanayaa markaasi igu dhacay ee adii qadartay ilaahayow dabadii inaan raalli noqdo oo wixii wanaagsanay adii qadartay adii xukuntayna aan ku yani aan ku mahadnaqo wixii markaa makruuha ee adigu qadartayna inaan ku sabro oon u hoggaansamo ilaahayow taanay waafaji waasaluka ridaa bacda alqadaa waana markaa inama asabru cinda sadmatullah markay wax kugu dhaceen ayaa lagaa doonayaa go-aankii adkaysiga wa asaluka ilaah waxaan ku weydiisanayaa barda alcayshi nolol qabowgeed baan ku disa bacda almowti geerida dabadii nolosha dhabtahi waa geerida kadib ta aan geeridu markaa ka dambaynin ta markaa gaalku yaa laytanii qadamtu lixayaati maa noloshaydii wuxuu soo hormarso odhanaya taa weeye ilaahayow nolol qabowgeed iyo raaxadeed baan ku disa bacda almowt inaad markaa ruuxdaydana manaasida sucadaa dadka liibaanay meesheeda geyso qabrigana ilaahw rawda min riyaadi aljanna inaad iga dhigto ayaan ku weydiisanayaa wey waas'aluka ilaahan waxaan ku weydiisanayaa ladata nadari eegmada macaankeeda ilaa wejika wejigaaga eegmadiisa macaankeedana ilaahayow ayaan ku weydiisanaya nimcada ugu weyne aakhiro waxa weeye ilaahay wejigiisa oo la eego yacni waa laba iyo macaan iyo nimco ayay leedahay midka weyne aanay jirin saa daraaddeed ayaa dee ahlusunna waljamaaca waxay qabaan inay dadka muuminiintaahi rabbigood ay arkayaan maalinta qiyaamaha wujuhu yowmaydin naadira ilaa rabbiha naadira wejigayaal maalinta waa ifayaan rabbigood bay eegayaan gaalada kalaa inahum can rabbihim yowmaydin lamacjubuun gaalada waa laga xijaabayaa maalinta ilaahay inakum satarawna rabbakum waa arki doontaan saa u arkaysaan dayaxa afar iyo tobnaadka joogoydaan aragtidiisa isku celhiiliyeynin waxa kaluu وأsأlka ladaة الnadr ilى wجiga lladiina axsanuu اxusna waziyaada liladiina axsanuu اlxusna waziyaada kuwa ilaahay yani rumeeye wanaagga sameeyey camalkooda hagaajiyey tii wanaagga badneedoo jannaba u sugnaatay iyo waziyaada dheer dheeraadkaasina waxa weeye isaguna waa wejiga ilahay eegidiisa iyo culimadu yidhahan wa shawqa ayaan ilahay ku weydiisanaya jeclaansho inaan u hiloobo inaan u boholyoobo ilaa liqaa'ika kulanka aga la kulankaaga ilaah inaan jeclayso unba horyabo leanna wuxuu sameeyey ee wanaagsan ba ugu kalsoon yahay ilaahay naxariistiisu uu kalsoon yahay ilaahay dembi dhaafkiisu ugu kalsoon yahay dee wixii markaa laga doonayana waa sameeyey marka ilaahay ow inaan markaa u hiloobo inaan u boholiyoobo ilaah inaan jeclayso ilaa liqaa'ika fii gayri daraa'a mudira halkay ku xidhmaysa jaara majruurkaasi uu ku tacalluqayo culimada qaar baa shawqan ku tacalluqjiyey inaan ilaahay ou markaa u hilo fii kayri daraa mudira walaa fidati mudil laakiin waxaa ka wanaagsan ay u badan yihiin in halkaa hore lagu xidho axyini ilaahay ou noole maa calimta alxayaata khayran lii watawafanii axyini maa calimta alxayaata khayran lii waxaad ilaahay ou nooleysaa fii kayri daraa xaalad dhiba yani dhib la-aan mudiratin oo wax dhibta dhib wax dhibta waa iska tawkiidu dhib wax dhibta la-aanteed ilaah ou noole walaa fitnati mudilatin fitna wax lumisa o dhan waa mudila fitna waa waa tawkiid iyo adkay fitna lumisa la-aanteed allahuma zayinnaa ilaahayow waxaad nagu qurxisaa bisiinati liimaani iimaanka ilaahayow quruxdiisa nagu qurxi iimaanku qurux buu leeyahy qalbiga oo markaa ictiqaadkii saxiixa ahaa iyo acmaashii wanaagsaneed lagu qurxiyo cabsida ilaah yaqiinta tala saarashaa ilah noqoshadiisa acmaal jawaarixdii iyo xubnihii oo camalkii wanaagsanaa lagu qurxiyo carabkii oo lagu qurxiyo ilaahay xuskiisa yacni qur-aanka akhrintiisa naseexada marka wanaagga sheegidiisa xumaanta reebideeda wajcalnaa waxaad naga yeeshaa hudaatan kuwa hanuunsan hudaatan kuwa yacni hanuuniyo muhtadiina hanuunsan hudaatan dadka kale kuwa hanuuniya oo tusa waddada khayrka iyo wanaagga hidaayadu waa laboo midi waa tusid waa tay ambiyada iyo dadka wanaagsani leeyihiinoo waa tusid in qofka loo sheego wanaagoo wade wanaagsan la tuso waa hidaayatu dalaala warishaad baa laydhaha hidaayatu tawfiiq laakiin waafajinta ilaahay baa leh kuwa markaa dadka khayrka iyo wanaagga tusiya ilaahayow naga yeer muhtadiina oo ayaguna hanuunsan oo aan ahayn kuwa intay dadka wanaagga faraan aan samaynaynin xumaanta dadka u diidaya o u weydaaranaya ilaahayow ha naga yeeli marka waxaa la doonaya addoonku inuu noqdo xaqa mid garanaya oo raacsan oo dadkana baraya laakiin haddii adigoon hanuunsanayn dadka aada markaa wuxuu sheegayso kayra taqiyi ya'muru nnaasa bituqa abiibun yudaawi watabiibu mariid waale qof isagu deeq wanaagga u sheegayo isagu samaynayni waa dhakhtar isagii bestii ah oo haddana halkan la dadka ii soo geliyo lamaro u jaraya oona waxbaa daweynaya yani kaasoo kale uu ka dhigaya qofka aan wanaagga samaynaynin xumaanta aan ka reertoomaynin haddana dadkaa faraya ilaahayna waafajiye dee maalinta qiyaamahana waa ta lagu soo xoomayo ee xidmuu ka soo dhacayaa ee odhanaya meel kii wanaagga fari jiray xumaanta reebi jiray aanad ahayn ee odhanaya maya waan ahaa xumaantana waan dadka u dii jiray laakiin waan u weydaaran jiray wanaaggana waan fari jiray laakiin lamaan iman jirin ilaahay kuwa inagama yeelo xadiidkani waxyaalo fara badan ayuu markaa dee digri iyo ducaa fara badan oo aada iyo laxaad u muhiima weeye waxyaalaha ugu muhiimsan waxaa ka mid a ah qofku inuu geeri tamaniyaa oo uu doonaa ma wanaagsanaa laakiin hadduu tamaniya waa inu yidhi allahuma axyini maa kaanat alxayaatu khayran lii ilaahayow inoole intay noloshu khayr leedahay markay geeridu khayr leedahayna ilaahayow i oofso ayuu odhanayaa in ilaahay marka loogu tawasulo yacni sifooyinkiisa iyo tilmaamihiisa wanaagsan yacnii inuu marka wax walaahina waxuu og yahay wax walba ilaahay inuu awoodo ayaanu xadiidka ka qaadanayna in ilaahay laga cabsado markaad cid la joogtiy markaad cidla jooginba weliba waxa weeye taasi qofku marka uu ilaahay aanu ka cid la joogin waxay tusinay qalbigiisu nool yahay og yahay ilaahay inuu taalacanayo taasina weliba abaalmarin weyn iyo qiimo weyn bay ilaahay agtiisa ay ku leedahay indha qabowsiga markaa qofka muuminka ee adduunyada isagoo ilaahay daacada waafajiyo dadka la xidhiidho markaa daacada ayaguna ku xidhan ayaa markaa ugu muhiimsan ay noqonaysaa ee dariska halkaa inoogu joogo